siiye sharafci heeda hooyaday ulmadu ka digriye subaho wiilkaygiiow hee ii soo tiri isbitaalada magaalada ku yaala soomaali sudaneys kow bes allahu akbar war meeqaa tabeelaan laamiyada ku arkaayay aabbamatayaad rabtaa mise tabeelle tayo allay leh haba u labayn soomaali sudaneys somaali sudanes hosbital s s h mar kale kulanti wanaagsan dhegaystayaal barnaamijkeena kulanka keenan waxaan si guud maanta ugu eegi doonnaa sida looga hadlay heshiiska dhex maray maamulka somalilan iyo dowladda etoobiya ee dhanka badda la xidhiidha waxaa sidoo kale qaybka ah barnaamijkeena dowladda soomaaliya oo u yeeratay danjiraheedii joogay dalka itoobiya shacabka ku nool magaalooyinka muqdisho iyo hargeysa sida uga hadleen ayaan eegi doonaa coodkooda ayaan naqashin doonaa waxaa sidoo kale barnaamijkeena qaybka ah etoobiya se maxaan ka naqaanaa waa xubintan wax ka bara waddamada caalamka ee toddobaadkan xubnihii joogtada inoo ahaa iyo wararka kooban iyo kaalinta suugaanta ayaa sidoo kale barnaamijkeena ku jiray kusoo dhawaada mar kale ee kulanka kena weyninayay nafsi lama dhintayse haygu dhaafeyninayay nafsi lama dhintayse adunbaa dhawaaqe dhaga ku maliyo haddii ilka lagu dhigo dadkii naadka dhimatee haddii ilka lagu dhigo dadkiinaadka dhimatee dhalankahabaabo dhalanteed xunmoodood naadka dhigantee jiray wanigaadhutiradhiirdhiirnis mooye dhababaca mahidi waa kii cilmiba dhigay waa kii cilmiba dhigay ilaadu dheere dhoobada ka saare waakii cilmiba dhigay waakii cilmiba dhigay ilaadu dheere dhumad nasaare haygu dhaafininayay nafsi lama dhitayse haygu dhaafininayay nafsi lama dhitayse geesigu dharaar buu dhammaysaa gartiisedhagaxa iyo ciidiyo dhirtaha isku qaringeesigu dharaar buu dhammaysaa dhibaatada adduunyadu lama dhalan qof keliye mid adigu dhigaysa adna kama dheere dhibaatada adduunyadu lama dhalan qof keliye mid adigu dhigaysa adna kama dheere waa kii cilmiba dhigay waa kii cilmiba dhigay ilaadu dheere dhobada dansaare waa kii cilmiba dhigay waa kii cilmiba dhigay ilaadu dheere dhobada dansaare sugayaa inaad dhaxashatayde dhagar qabeylaahay kolla dhaafi maaye waan kaa dhul sugayaa inaad dhaxashatayde dhagar qabeylaahay kolla dhaafi maaye dhoyla'aan haweenka dhibta loo abuuro wanaag dhaali waaye dhoyla'aana haweenka dhibta loo abuuro wanaag waaye dhimasha iyo nolol dhimasha iyo nolol malawaa dhadhabaysa adba kaa dhagmaaye aabdhallaanka habaabe dhalanteed rumooda naacad ka dhigantee xiyaad kale ayuu ka mid ahaa cododka macaan fanaaniinta faatimo cabdulaahi kaynmandeeq iyo maxamed cabdulaahi gujis ee heestaan ku luuqeynayay axmed salimaan bidde ayaa ereyda laga hayaa kun sagaal boqol iyo siddeed lixdankii heesii soo baxay ayay qayb ka tahay daafur baynu nugu tahay barnaamijkan kulanka kaanen maantaoo kale sagaalka febraayo sida aad la wada socotaanba waa asaaskii idaacadda kulmiye hada sheekada anaa wataye ninkii ugu cimriga weynaa dunida hadda ugu cimriga weynaayo hee boqoaaaaaniyotoddoba sanoo haddana uu ku dhintay adeerow sheekada sheekada iiga dusow kumaanan odhannin dalka hindiya sowma ogid inuu hadda yahay dalka ugu dadka badan dunida waa ogsoonnahayoo dalka shiinahu hadda dhow koobka ka qaaday warba ninka sheekadayda uu loo diray eega warniyow nin aqoon badan baa tahay jaamacaday ka soo baxday dhegaysta daacadahoo barnaamijka kulanka keeneen baan ahay ma anaan garannin aqoon xo kaa dahsoon la socoshada caalamka cawiya barnaamijka kulanka keenana dhegeysanaysaan saaxiibayaal idaacadda kulmiye magaalada muqdisho waa nagala socotaan hirka f m sideed iyo siddeetanka sidoo kale nagala socotaan baraheena bulshada iyo boggana radio kulmier dot com kusii socon ee hadalhaynta ugu weyn waa arinta ku saabsan heshiiska is ah ee dhexmaray dowladda etoobiya iyo maamulka somalilan magaalada adisababa ayay shal un ku kala sixday muuse biixi cabdi iyo abi axmed heshiiskan oo dhigaya in masaafo dhan labaatan kilomitr oo badda soomaaliya ah laga kareeyo etoobiya etoobiya heshiiskan waxaa sidoo kale ugu qoran in ay saldhig ciidan ka dhisayso halkaasi waxyaabaha kale lagu badasho waxaa kamid a ah in diyaaradda ethoopian airlines ay kasii degi doonto markasta masi joogtaa uga degayso deegaanada somalilan warar kalea soo baxay uu sheegaya in madaxda somalilan ay sheegeen inay ku badasheen aqoonsi maadaama somalilan gobolada waqooyi ee soomaaliya ka ay sheegeen soomaaliya inteeda kale inay ka go-een welina helin cid aqoonsata arrintan carab badan ayaa ka dhalatay dadka soomaaliyada aada ay u gelgesheen waxaana uh, ay kusoo beegmaysaa iyadoo dhowr mar dowladda etoobiya ay sheegtay inay muhiim u aragto inay hesho ama laga maarmaanta inay hesho bad weliba meel kamida ah badda cas iyadoo qoraallo hore usoo baxay sheegayeen in etoobiya oo boqol labaatan milyan qof ka kooban in dhinaca kale aysan sax ahayn neebad la-aan ahaato halka soomaaliya oo ilaa toban ama labaatan milyan lagu sheego tiradooda ay haystaan badawe ama xeebta ugu dheer qaarada afrika xukuumadda soomaaliya ayaa ka hadashay ra-isul wasaaraha wuxuu ku yidhi waa noo soo socotaa laakiin afhayeenka xukuumadda soomaaliya farxaan jimcaale ayaa akhrinaya go-aanadii ka soo baxay shirkii deg deg ah ee golaha wasiirada ee xukuumadda jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya shirkiisii aan caadiga ahayn ee saaka oo labada bisha januari labada kun uu qabtay uuna shir guddoominayey ra-iisul wasaaraha xukuumadda jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya mudane xamse cabdi barre waxay soo saareen qaraar ku saabsan xadgudubka dawladda etoobiya ee gobonnimada iyo midnimada dhuleed ee soomaaliya markii ay arkeen goluhu qodobka koowaad faqradihiisa koowaad iyo labaad ee dastuurka jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya ee dhigaya in soomaaliya ay tahay jamhuuriyad federaal ah oo dimuqraadi ah ayna gobonnimada iyo midnimada jamhuuriyadda federaalka soomaaliya ay tahay laguma xadgudbaan markii ay arkeen qodobka toddobaad faqraddiisa koowaad ee dastuurka oo xeerinaya gobonnimada jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya kaas oo koobaya dhulka jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya oo idil oo ay ku jiraan berriga badaha jasiiradaha iyo uurkooda hoose hawadooda sare iyo geyiqaaradeedka dhul iyo biyo goboleed kasta oo ku soo biira jamhuuriyadda soomaaliya si waafaqsan sharci baarlamaanka qaranku uu ansixiyo markii ay arkeen qodobka konton iyo saddexaad iyo konton iyo afraad ee dastuurka oo siinaya dowladda federaalk ee soomaaliya xaq awood ee gelista heshiisyo caalami ah gaar ahaan arrimaha la xidhiidha siyaasadda arrimaha dibadda dhaqaalaha difaaca iyo amniga markii golaha wasiiradu ay arkeen qodobka konton iyo koowaad faqraddiisa afraad ee dastuurka oo dhigaya dhammaan heerarka dawladda waxaa waajib ku ah in ay u hoggaansanaadaan dastuurka dalka iyadoo aan heerna isa siinayn awood ka baxsan kuwa dastuurku uu siiyey markii ay arkeen golaha wasiirradu qodobka labaad fakradda afraad ee axdiga qaramada midoobay ee ku saabsan laguma xadgudbaannimada madax bannaanida siyaasadeed iyo midnimada dhuleed ee dal iyo qaraarka golaha guud ee qaramada midoobay oo tirsigiisu yahay labaatan oo xeerinayay dalna uma isticmaali karo in uu dhaqaale ahaan siyaasad ahaan ciidan ahaan iyo ficil kasta oo ku khasbaya dal kale in uu maquuniyo xuquuqdiisa madax bannaanida si looga faa'iidaysto markii ay arkeen golaha wasiiradu mabaadi'da sugaya xurmada gobonnimada iyo midnimada geyiga dalalka afrika ee lagu xeeriyey axdiga ururka midowda afrika oo au iyo xeerka dhismaha midowda afrika au ee laba kun iyo labo iyo midka urur goboleedka igad golaha xukuumadda jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya waxa ay soo saareen qaraarka soo socda kow dowladda federaalk ee soomaaliya waxay si adag u diidaysaa islamarkaana si cad ay uga soo hor jeeddaa tallaabada guracan ee dawladda federaalk ee etoobiya ay ku sheegtay in ay si sharci darro ah heshiis is-afgarad iskaashi iyo wada shaqayn ay kula gashay maamulka somalilan gobollada waqooyi ee soomaaliya taariikhdu markay ahayd shalay kowdii bisha janwari magaalada adisababa sida uu qabo haddaba dastuurka jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya xeerarka dalkeenna iyo xeerarka caalamigaaba somalilan waxa ay tahay qayb ka mid ah jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya labo dowladda federaalka ee soomaaliya waxay u aragtaa tallaabadani mid gardarro ah oo halis gelinaysa daris wanaagga nabad ku wada noolaanshaha iyo xasiloonnida gobolka oo markii horeba la daaladhacayay dhibaatooyin kala duwan waxayna xadgudub iyo faragelin qaawan ay ku tahay madax bannaanida iyo midnimada jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya saddex waxaa lagu sheegay heshiis is-afgarad iskaashi iyo wada shaqayn waa waxba kama jiraan ma ahan mid ay aqbalayso dawladda federaalka ee soomaaliya mana lahan saldhig sharciyeed afar dowladda federaalka ee soomaaliya waxa ay dawladda etoobiya uga digaysaa isku day kasta oo xadgudub ku ah gobonnimada madax bannaanida iyo midnimada jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya waxayna dawladda soomaaliya xaq u leedahay in ay kaga jawaabto tallaabada guracan ee ay qaadday dawladda etoobiya waddo kasta oo sharci ah shan dowladda federaalka ee soomaaliya waxay ficilka etoobiya u aqoonsan tahay inuu yahay gardarro iyo duulaan qaawan oo ka dhan ah gobonnimada iyo midnimada dhuleed ee jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya dowladda soomaaliyeed oo haddaba ku tiirsan qodobka lixaad dowladda soomaaliyeed oo ku tiirsan awoodda shacabkeeda waxay diyaar u tahay waajibna ka saaran yahay difaaca ilaalinta iyo dhowrista gobonnimada sharafka iyo midnimada dhuleed iyo midda bulsho ee dalkeeda codkaasna waa afeenka xukuumadda soomaaliya farxaan maxamed jimcaale wuxuu akhrinayey go-aanadii kasoo baxay shirkii golaha wasiirada ee maanta muqdisho ka dhacay dhinaca kale ra-iisul wasaaraha soomaaliya xamse cabdi barre ayaa markaa kadib isna hadlay waxa uu sheegay in dowladda soomaaliya ay waqti kasta ama wax kasta ku bixinayso sidii ay u difaaci lahayd xuduudaha iyo madax banaanida soomaaliya waxaan rabaa inaan shacabka soomaaliyeed aan u sheego inay istajiyaan waxaan rabaa inaan u xaqiijiyo in ay naga go-an tahay difaaca dalka taaka ka mid ah barigeenna iyo baddeenna iyo cirkeenna laguma soo xadgudbi karo weji kasta oo sharci ah ayaana ku difaacaynaa waxaanan hubaa annagoo kaashanaynaa shacabkeenna meel kastoy joogaan hadday joogaan waqooyi iyo hadday joogaan koonfur iyo haddii ay inta u udhaxayso joogaanba waxaan awoodnaa horeyna usoo awoodnay haddana awoodnaa inaan difaacno dalkeena wax laga cabsada ma yaallo waxaanse rabnaa markaan in la midoobo wax kasta oo soomaalida dhexdeeda ah in laga tago siyaasad kasta oo innaga dhexdeenaa ah iyo waxaynoo inoo dhexeeya inaan meel iska dhigno inaan difaacno dalkeenna inaan difaacno qabaqarannimadeenna iyo gobonnimadeenna taasaa lagama maarmaan ah dadka ku mashquulsan xilligan oo kale waxyaabaha soomaalida dhexdeeda ah oo aan micnaha badan lahayn waxaan leenahay xilligan waa markii la midoobi lahaa waa markii halka meel la istaagi lahaa waa markii hal dhinac loo jeesan lahaa waa markii dalka la difaaci lahaa dhammaanteen aan u istaagno in aan difaacno dalkeenna xukuumadduna waxaa ka go-an inay arintaas ku hoggaamiso ummadda soomaaliyeed meel kastay joogaan aad baad umahadsantihiin codkaasna waa ra-iisul wasaaraha soomaaliya xamse cabdibarre dhinaca kale waxaa kulan degdega sidoo kale isugu yimid xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya oo ku shiray xarunta villa hargeysa ee mexdatooyo ku dhex taalla guddoonka labada aqal ayaa ka hadlay laakiin markii dambena waxaa khudbad u jeediyay madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo dhinacyo badan kusaabs qodbo ku saabsan ka jeediyay goobtaasi oo heshiiskan si gaara ah u qeexay qayb ka mid ah hadalka madaxweynaha dhegaysano maanta sidaa ay odayaashii guddoonka nu ahaa ay uga taariikheeyeen u tilmaameen waaye waa maalin aad iyo aad muhiim ugu ah taariikhda cusub ee soomaaliyada cusub ee maanta hana qaaday ee waddadii muxuaha saxda eed ku dhaqaaqday waxaan rabaa hadalkayga inaan ku bilaabo wax yar oo taariikhda laga hadlay hadda qaar ka mid ah dadka soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan iyo caalamkuba waxa uu markhaati ka yahay soomaaliya iyo etoobiya shalay deris ma noqon muddo fog oo qarniyaala ayay deris ahaayeen qarniyaashaas ay deriska ahaayeen in badan oo ka mid ah lix boqoloo sano toddoba boqoloo sano lagu qiyaasaahe taariikh la yaqaano oo qoran ayaa ka dhexaysay taariikhdaasi taariikh aad iyo aada u qurux badan ma ahayn taariikh dagaal iyo cunfi iyo colaad iyo burbur ku salaysan ayay ahayd taariikh jihaad waxaa la yidhaha iyo kursayd waxaa la yidhahda oo saliibiyiinta iyo jihaadiyiintu ay ku dagaalamaan ayay ahayd taariikhdaas muddo dheeray soo tixneed dagaaladii hadda dambe oo gudoomiya uu ka hadlay oo inta badan etoobiya nooga imaanayey laakiin marmarka qaarkoodna annaga naga imaanayay dabcan yaan soo marnay waddadaas iyo taariikhdaas waxay ku soo dhammaatay kii markii dowladdii soomaaliya ee maxamed siyaad barre oo madaxda ka ahaay ay kolaabsgarowday dowladdii etoobiya oo mangiso xaylomaryan oo madaxda ka ahayna ay kolaabsgarowday labada dowladoodba ay burbureen taariikhdaas soo socotay ilaa qarnigii shan iyo tobanaad bilowgiisii iyo qarnigii afar iyo tobanaad meeshaasi ku soo dhammaatay laba dowladood oo cusub ayaa soomaaliya iyo etoobiya ka hana qaaday jamhuuriyadda saddexaad ee maanta annaga aan madaxdeedii mas-uuliyiinteennii kan aan nahay ayaa soomaaliya ka hana qaaday dadka soomaaliyeed in badanoo ka mida waxay isu sheegeen inaan loo noqonin taariikhdaas dhibka badanna ee hore loo soo maray ee colaadda iyo burburka iyo dhibaatada labada dal ka soo jirtay dadka soomaaliyeed si dhab ah ayay go-aankaas u gaareen in ay colaad ka jeestaan oo ay u jeestaan nabad iyo maxaanku idhahdaa deris wanaag iyo wada noolaanshiyo waa midaas mid aan ku keenno islooginka maanta aan haysanno oo soomaaliya heshiis ah dunidana heshiisla ah duniduna dariskeenii ka bilaabataa aan heshiiska la nahay codkaasna waa madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka ayuu maanta la hadlayay barnaamijkaa dhegeysanaysaan saaxiib waa kulanka kaanen aday taladii ku segto sidaad moodaysa mahe warhooy soomaaliya soomaali baale xaraash xaraash xaraash iyo xoolo jaban war inadeer maxaad xaraashaysaa war wax walba waannu xaraashaynaa oo inaadar bisaaraddaasi goormay ku taabatay war damaca nala fogaadee wax ma gadanaysaa ma guurtadu ma ku jirtaa war berri iyo badba oo naga diyaar isiiya shaaraf ciheeda hohoyaday weli waxaa la socotaan barnaamijka kulanka kenan idaacadda kulmi magaalada muqdishona waa nagala socotaan saaxiibyaal markan waxaan eegaynaa maadaama arintan hadalhaynta badan abuurtay ay tahay mid ku saabsan heshiiska dhexmaray eh, soomaaliya waa dowladda etoobiya eh, iyo maamulka somalilan ayaa aragti kala duwan laga dhiibtay waxaan eegeynaa shacabka ku nool magaalada hargeysa siday u arkaan heshiiskan dhexmaray madaxweynaha maamulkooda iyo dowladda etoobiya bismillahi raxmaani raxiim waa mahadsantii walaal waxa meeshan maanta danteenna dadku inay horta waxaa la doonayaa shabaabka yaryare dhallinyarta ah in loo faa'iideeyo adduunyada kale caalamku madaxda ilaa mid keliya unbay ku diidi karaan marka diinta ka baxa la idhahdo iminka maraykan masaajidada ku yaala ladhan bay ku yaallaan meel bay ku yaallaan dadkan lama gaalaynayo etoobiya waynu degannah innagaa leh nus baynu leenna sanaynu madax ka ahayn marka waxaan leeyahay anuu arrintaa uu soo jeeday madaxweynuhu imminka jabuuti toban dal bay ka karaysa dalkooda baddaa madoweyna waxba ka cunayna aynu ka keenayna eh, maxaa kalluunka taylan ka keenayno labaatan kilomitir oynu ictiraaf ku helayno ictiraaf baynu ku iibsanay shabaabka waxaan leeyahay basaboorkaad xamarna dan inoo maa diyaaradda halkaa saaran oo kuwii nagu garaacayey waxba inoo maa walaalkaayoo cadowa waxba kuu maaha hadduu walaalkaa cadow kugu noqdo taxo kuma yuhuudda kaama xigo marka anu waxaan leeyahay wuxuu u leeyahay mustaqbalka wuxuu noo leeyahay faa'iiduu noo leeyahay ictiraaf baynu ku helaynaa wax walbaynu ku helaynaa walaashiiskan waxaan leeyahay faa'iida somalilan uu leeyahay ma jirto sababtoo ah maxay haydeyn orommadu maanta dalkeenna way ku badan tahay laba kun oo oramaa jooga maxay waxba dalka kuma soo kordhiyeen beritoole markay dekada qaataan konta sano kadib ninka oramada kama dhaadhicin karno maxay haydeeyiin dekadan maydaan lahayn annagaa lahaan jirnay saasaanay ku qaadanayaan lagamana awoodmula kari baanay ku qaadanayaan marka waxaan leeyahay inu dekada somalilan dekada somalilan u etoobiya mar walba in la siiyo siyaana waan ka soo horjeedna waxaan leeyahay dekada somalilan la siiyo dekada etoobiya la siiyo waxaan leenahay waxaa nooga dhow soomaaliya nalagu daro sababta annagoo axmaaro waxba nagama dhexeeya aqoonsina kama rabno aqoonsina caalamkan ka rabna etoobiyana aqoonsi nooma hayso horta heshiiskani waxaa la yidhaahdaa mudakaratu tafaahum waa isfahankii ugu horreeyey etoobiya aynu su-aal isweydiinna maxay naga iibisaa jaad bay naga iibisaa khudrad bay naga iibisaa waxyaaba fara badan bay naga iibisaa innagu maxaynu ka iibinnaa waxba maanta waxay oggolaadeen inaynu wax ka iibinno faa'iidada ugu weyn reer berbera helaya waxaan u arkaa inay tahay arrin loo baahnaa maanta inuu dhacay muhiimadduna waxay tahay muhiimadduna waxay tahay etoobiya markii hore way awoodaysa inay xoog ku qaadato awood laga hor istaaga maynaan lahayn hadday damacdo etoobiya ay damacdo inay xoog ku qaadato ku qaadan karaysay laakiin muhiimadda in dana la isweydaarsado ayaa muhiima in dan la weydaarsadaana muhiim bay ahayd ictiraaf haddii laga helayo waxaa la saxeexay waxaa la idhaahdaa m o u memorandum of understanding waa isfahan waxaanay u gogol xaadhaysaa heshiiska dambe heshiiska dambe la gelayo ayuu gogol xaadhayaa muhiimadduna waxa weeyi dan in boqol sanna baddani taallay kamaynaan faa'iidaysanaynin waxna inoomaanay tarayn laakiin inaynu danteenna aynu weydaarsannaa muhiim bay noo ahayd inaynu ictiraaf hellaanna oo inaynu kaga beddelannaa dee wax lala yaaba maahae dunida danaal ka kala shaqeeya dantaa in la siistaana anugu waxaan u arkayaa mid saxa waana soo dhowaynayaa intiinna halkan joogtae dhallinyaradaee bilaa camalka ah waxaan aaminsanayaa camal xitaa lafteeda laga heli waxa weeye marka ugu horraysa waxa aan dhagtaydu maqlay laba habeen iyo laba maalmood gabadh baan dhaktar ku hayaadoo maan kala ogayn waxba sababta la iigu soo daayay ee saylac loo siiyey gaalka abi axmed ha ka sheekeeyaan horta somalilan waa mid waxa weeyaan somalilan markay maanta siisay saylac abi axmed saylac markay siisay berberana wuu ku socdaa saaxil buu ku socdaa misagaa lahaa xagu uga yimi waxa weeyaan raggu iyo dumarkuba dhacdan aan xidhanno arrintaa aynu ka hadalno cododkaas waa qaar ka mid ah dadka ku nool magaalada hargeysa waxay ka hadlayeen heshiiska dhex maray etoobiya iyo somalilan ee badda la xidhiidha etoobiya horta maxaanu ka naqaanaa waa xubinteena wax ka bara wadamada caalamka ee toddobaadkan And now, the nations of the world. India, Pakistan, Burma, Afghanistan, Thailand, Nepal, and Bhutan, Cambodia, Malaysia, then Bangladesh, Asia, and China, Korea. kulanti wanaagsan saaxiibayaal meel baa joogtaan kusoo dhowaada xubinta wax ka bar wadamada caalamka toddobaad walba xilligan oo kale ayaad ka dhegaysataan redio kulmiye toddobaadkaana saaxiibayaal xubinteenna waxaan ku eegi doonaa waayaha dalka etoobiya So dalka etoobiya waxaa loo yaqaanaa dalka federaalka etoobiya waxaanu ka mid yahay dalalka geeska afrika ee aan badda lahayn waxaana uu dalkan xuduud la leeyahay soomaaliya jabuuti eritreya kenya iyo labada suudaan caasimadda waddankaanu ka hadlayna waa adis ababa iyada ayaana waddanka ugu weyn waddankan lacagta laga isticmaalana waxaa la radaa bir etoobiya marka aad joogto gaadiidku waxay isku dhaafaan dhanka midig afafka rasmiga ah ee dalkan looga hadlana waxaa ugu horreeya afka canfarta kan amxaariga soomaaliga tigreega iyo afka oromada tirada dadka dalkan u dhashay waxaa lagu qiyaasaa boqol iyo sagaal milyan oo qof taasoo ka dhigan in dalkani afrika uu ka yahay kan labaad ee ugu dadka badan waxaana ka horreeya waddanka naijeeriya adduunkana waxauu ka yahay kan labiyo tobnaada sidoo kale waxaa loo aqoonsan yahay dalka dadka ugu badan ay ku nool yihiin waddamada badaha aan lahayn ee caalamka dalka etoobiya waxaa sidoo kale uu ka mid yahay wadamada adduunka ugu qowmiyadaha badan waxaana ku nool ilaa siddeetan qowmiyadood waxaase ugu badan soomaalida oromada amxaarada iyo tigreega dalkan uu waagii hore loo aqoon jiray abasiiniya waxaa soo maray nidaamyo boqortooyo oo aad u badan taariikh ayayna ku leeyihiin afrika boqortooyadii aksum ayaa ka mid a ah nidaamyadii boqortooyo ee ugu wakhtiga dheeraad ee etoobiya soo xukumay talyaaniga ayaa qabsaday dalka itoobiya sanadka markuu ah kii waxaanu haystay ilaa dhammaadkii dagaalkii labaad ee adduunka inkastoo aan aad taariikhdaasi looga xusin marka gudaha itoobiya la joogo waxaana dalkan uu nidaamka taariikh sheegga dunida ee kalandarka loo yaqaano ka dambeeya muddo toddoba sano iyo saddex bilood ah waxaanay leeyihiin bilo u gaara sanadkii kunsagaaboqolyafariyotodobaatankii ayaa xukunka laga tuuray boqorkii dalkaasi xeele salaase waxaana talada qabsaday ciidamadii milatariga kuwaasoo iyagana xukunka laga tuuray kunsagaaboqolyokowyosagaashankii xukunka ay qabsadeen tigreega oo madax u ahaa ra-iisul wasaarihii ee emele sanaawi marka afrika loo eego dalka itoobiya colaadda ugu dheer kala dhexayso waa soomaaliya oo dhowr mar ciidamada labada dal ee xuduudda u dhexaysa ku dagaalameen waxyaabaha taariikhdu xusta waxaa ka mid a ah in soomaaliya itoobiya colaadda u dhexaysa ay soo jireen ahayd laga soo bilaabo tan iyo sanadkii kunshanboqolkowiyosoddonkii markaasoo imaam axmed ibraahim qasaale axmed guray uu qabsaday dhul badan oo itoobiya ku yaala ilaa uu gaaray dhulka tigreega oo xuduudda suudaan xiga ciidamadii boqortooyada abisiiniya ee xilligaasi waxaa sanadkii soo gurmaday ciidamo bortuqiis ah ahaa kuwaasoo ka gacan dagaalkii axmed guray kula jireen soomaaliya iyo etoobiya oo dowlad ahana waxa ay dagaalameen sanadkii kii markaasoo soomaaliya oo xora muddo afar sano ah ay itoobiyaanku ku soo duuleen waxaana dagaalkaasi u socday intii u dhexaysay febraayo kii ilaa abriil isla sanadkaasi itoobiyaanku sanadkaas kuma aysan guulaysan hadafkoodii duulaankaas guuldarro ayayna la laabteen taariikhaha qoran waxa ay sheegayaan in soomaaliya dagaalkaasi ay ku guulaysatay inkastoo etoobiyaanku uu ciidan iyo saanadba ka badnaa lixdii abriil kunsagaalboqoliyoafarlixdankii ayaa heshiis xabajoojina lagu gaaray magaalada khartuum ee dalka suudaan kaas oo dhigayay in itoobiyaanku ciidamadiisa kala baxo xuduudda soomaaliya la wadaago dagaalkii ugu khasaaraha badnaase waxa uu ahaa dagaalkii ilaa kii dhex maray soomaaliya itoobiya dagaalkaas oo socday muddo siddeed bilood iyo laba cisho ah ciidamadii xoogga dalka ayaa khasaarihii ugu badnaa gaarsiiyey kuwa etoobiya waxaana ciidamada soomaaliya ay ku dhowaadeen magaalada caasimadda ah ee adisababa ilaa uu u soo gurmaday midowga sofiyeetka oo dhabarjabin ku sameeyey ciidamadii soomaaliya dagaalada kale ay etoobiyaanku galeen waxaa ka mid ah kii eritareya oo dhacay kii socdeen ilaa labada kun dalkan hadda wuxuu ka mid yahay qaramada midoobay ururka midowga afrika oo xaruntiisaba ah urur goboleedka igad iyo ururo kale oo heer caalami ah dalkan hadda waxaa ka jirta dowlad u dhisan ha federaal ah ra wasaaraha ayaana dalka hogaamiya waxaana dalku leeyahay madaxweyne awood badan lahayn dalkan intiisa badan waa qabow magaalooyin habeenkiisa inta ugu badanna waxay jooga badda ka sarreeyaan laba ilaa laba kun mitir magaalada caasimadda aadisababa oo qabow ah inta badan waxa uu heerkulkeedu meesha ugu kulul u gaaraa labaatan ilaa iyo shan xagga dhaqaalaha haddii aan egnana ah, hay-adda lacagta adduunka i m f iyo bangiga adduunkaba waxa ay sheegeen in dalkan dhaqaalihiisa uu kordhayay tan iyo sanadkii labada dhaqaalaha ugu badan dalkan wuxuu ka helaa waxyaabaha uu dibadda u dhoofiyo oo buunku ugu horeeyo qiyaastii shan milyan oo qof oo u dhigma lix boqolkiiba bulshada dalkaasi ayay noloshooda ku tiirsan tahay tabaca iyo dhoofinta bunka etoobiya sidoo kale qaadka xariirta iyo alaabo kale oo dibadda loo dhoofiyo ayuu dawladda dhaqaale ka soo galaa xagga diimahana dalkan waxaa loo aqoonsan yahay inuu ka mid yahay dalalkii ugu horreeyay afrika ee qaatay diinta kirishtaanka waxaana dadka kirishtaanka ah bulshada dalkaasi ay ka yihiin afartan boqolkiiba halka muslimiintu ay yihiin boqolkiiba islaamku wuxuu dalka itoobiya gaaray sida taariikhda xusto intii uu noolaa nebigeenna moxamed naxariis iyo nabadgelyo korkiisa markaas oo saxaabada qaar ay u soo hijroodeen waxaana soo dhoweeyey boqorkii xilligaas ee itoobiya oo la ohan jiray najaashe kadibna culummo soomaaliyeed ayaa xoog badan geliyey in shareecada islaamku gobolka ay ku faafto dalka canfarta waxaa ka jira dhadhaqaaq ay ku doonayaan in si gooni ah isugu dhaqaan shareecada islaamka dhanka caafimaadka iyo faydhowrka haddii aan egnana hay-adda caafimaadka adduunka w waxa ay sheegtay in xanuunada ugu badan ay dadka itoobiyaanka qaadaan uu yahay xanuunada la isqaadsiiyo ama faafa qiyaastii afar milyan oo qof oo ku dhow kalabar bulshada dalkaasi ayaan helin biyo nadiifa ah, oo ay cabaan warbixinada hayadaha caafimaadku soo saaraanna waxay ku sheegaan in dalkaas oo dhanni ku yaalaan boqolisagaaiyotobanisbitaal oo waaweyn iyo afar boqoliyoabaytoban xarumood oo kuwa caafimaada boqolkiiba wax ka badan laba ayaa qaba xanuunsidaha h i v ee dhaliya iriska sida w farmaajo way sheegtay waxaana shan sano ka hor dadka qaba xanuunsidahaas ay gaarayeen boqolkiiba shan tirada dadka adeega internet ama telefoon heli kara gudaha etoobiya waxay ku dhow yihiin shan milyan oo qof dowladda ayaana maamusha xilliyada xisaradaha siyaasaded jiraanna internetka gaar ahaan baraha bulshada waa la dameeyaa inkastoo dadka etoobiyaanka ah ay cudnooyin badan dhaqan u leeyihiin haddana tan ugu caansan waa canjeerada daafida loo yaqaano oo basbaas badan lagu daray meelaha qaarna dadka qaar waxay dhaqan ahaan u cunaan hilba ciiriin ugu dambayn xagga cayaaraha haddii aan egnana orodada ayay caan ku yihiin etoobiyaanka bilado badan ayayna haystaan ciyaartooydooda hase ahaatee xagga kubadda cagta magac weyn kuma laha xubintii wax ka bar wadamada caalamkana dhegeystayaal toddobaadka waan agintaas tan toddobaadka dambe nabadgelyo waa hagaag xubinta lamidna toddobaadka dambe aad dhegeysan doontaan maanta oo kale haddii alla idmo markana waxaan eegaynaa ba sida heshiiskaas ee dowladda etoobiya somalilan la saxiixatay u arkaan dadka magaalada muqdisho somaali waxay tiraa war la qaba xiise ma lahan ninka la yidhahda reer wasaaraha etoobiya mar hore ayuu ka dhawaajiyey inuu raacayo waddadii aabayaashiis awoowayaashiis oo ahayd inay waddanka soomaaliya la wareegaan gaar ahaan biyo inay helaan arrintii awoowayaashidu uga tageen ayuu hore u sii waday taasna waxay muujinaysaa yacni dalkooda inuu nidaamsan yahay halka ah, dalkeenna inuu kala daadsan yahay madaxdeenna ay iskhilaafsan yihiin yacnii dadkii iyo shacabkii iyo madaxdeena aysan isku xirnayn waana aad baana uga xumay maanta in cadowgeennii annagoo soo jeedna oo maalincaddeen iyo baddeennii sheegto runtii waxaan ugu baaqayaa maanta maahan maalintii laismucaaradi lahaa maanta maaha maalintii leela hebel iyo hebel la dhihi lahaa waa maalintii la isfuran lahaa oo waddankan loo wada midoobi lahaa oo macaaridi maxaafadba loo midoobi lahaa oo cadowgeenna hal meel uga soo wada jeesan lahayn maxaa dhacay dalka markaan haddii maalinba taaka lala wareego shalay jabuuti baa naga tagtay shalay jigjigaa naga maqan shalay wajeer baa naga maqan maantan hadii le hargeysaa maqan ma garawayii muqdisha isfiirsanaaya ma baydhabo kismaayaa isfiirsanaaya waa may sidaa darteed markaan waan cadowgana loo midooba oo dadnimadan ay soo laabataa horta waa ka xumahay aad iyo aad baan uga xumahay in etoobiya ay ku soo xadgudubto midnimada soomaaliya iyo madax bannaanida soomaaliya iyo damaca ay ku doonayso dhulboobka aad iyo aad baan uga xumaha waana cambaaraynayaa mana u hirgeli doonto maana eh, ka xunnaha shacabka soomaaliyeed haddii aan nahay aad iyo aadaan uga xunnaa waana cambaaraynayna dhulballaarsi waaye waxaasi fakerka lagu doonayo cid walba way u muuqataa oo waxgaranaysa cid walba waxgaranaysa arrintaasi waxa ay tahay way u muuqataa aad iyo aad baanna u cambaaraynaa arrintaas mana u hirgeli doonto kala furfurnaanshaanay ka faa'iidaysanaysaa waxay ka faa'iidaysanayso waa habacsanaanteenna iyo kala furfurnaanteenna laakiin ayada mid baan u nahay mid baan u nahay waana aad iyo aad ayayna arrintaasi damacaas uga dhicisoobi doonaan dhulkaasi dhul soomaaliyeed weeyaan annagaana iskale weliba dadkii u dhashay baananu ahay markaas aduu waxaas hadday etoobiya doonayso bad iyo wax eletriya ayaa iyo marka horeba etoobiya kudhex jirta eletriya ha doonato baddeedii iyadaa xaggaasay iska raacaysay iyadaa xagga ha ka doonato tan waa dhul soomaaliyeed dhulkan kala furnaanshaha eh, waxay naga faa'iidaysanayaan waa maxeda intaan soomaaliya burbursanayd iyo waxaasay naga faa'iidaysanayaan iyo waxyaaba badan oo hoos jiro oo duugan oo gaalnimo ayna soo hoosgelinayaan dhulkaasi waa dhul soomaaliya dhul muslimiina ah iskale markaas dhulka kama yeelayno etoobiya inay nagu soo xadgudubtay hooy dhulkayna daandaansa inay ku soo gasho rabto inay naga qaadato rabto marka soomaalida waxaa laga rabaa inay u mudoobaan iska celshaan labaatan kilomitir iskaleer hal nus kilomitir uma ogolin etoobiya inay dhulkayna kusoo xadgudubto saasaan leh aniga lagama wada samayn kara laakiin xeebahayna dhammay rabtaaba inay dhinac ka goosato etoobiya waxeeru ma ahan waa lugta la gal waay aan kuwada wada fiday waay marka waa inaan shacabka soomaaliyed iyo dowladda iyo kulli dhammaantayna u midownoon iyadoo ka qaadanin dowladda soomaaliya inay iska qaadato biyaha soomaaliya soomaaliyana madaxdeeda u malayn maayo in etoobiya wax siinayaan maxaa yeeley etoobiya waa dowlad gooniya waxaan u malaynayaa soomaaliya etoobiya horta aaday isugu dhow yihiin soomaaliyan etoobiya waa degaan etoobiyaanna soomaaliya waa joogaan marka sidaas awgeed ayaa u malaynayaa inay istiri intaa idiinka dhow wax walba ah, maamulka somalilan qalad wiina sameey qaladkaas wiin waana dawladda soomaaliya madaxdeeda ininka jawaabi doontaan malehe ini etoobiya dib marto soomaaliya somalilan oo maamul ah iniya ah badiyonay barnaamij kale la qaybgalla mahayna haddii samaytana dawladda federaalka soomaaliya iyo madaxda maynka baaqay inuu tilaabo cad ka qaadaan dowladda etoobiyana ayaana mayn lahaa haddii walaas nocaas amal iyo noca kale oo nocaas wiinkaas amal ambaahante dowladda soomaaliya niya macaamil la galo oo yaa walka dhahayaan dowladda soomaaliya lamaamilo fadaan cododkaasna waa qaar ka mid ah a shacabka magaalada muqdisho oo nala hadlaya aragtidoodana ka dhiibanayay bal siday u arkaan heshiiska dhexmaray maray dowladda etoobiya iyo maamulka somalilan ee la xiriira xagga badda weli waxaad dhegeysanaysaan saaxiib yaal barnaamijka kulanka kenen oo radio kulmiyeedin kaga imaanaya wrawrawraa ma dhegaysta radio kulmiye haa waan dhegaystaa amba waan dhegaystaa ani nafsadkee waan dhegaystaa qof kasta wuu dhegaystaa wadana oo mambaan ahay qofka biyaagyaalan haddana oon qabaan ahay ibdishay had loo iman nabsad urursataa weyne ibdishay had loo iman nabsad urursataa weyne codtamacaan fanaanta xabiiba xasan tuxow ayaad noqonaysay heestaan oo ixtiraam gubaad tiraahdo barnaamijkana kulanka keenan ayayna qayb ka tahay markan waxaad ku soo dhawaataan xubinteenii maantaoo kale maxaa dunida ka dhacay wariyeen ifraax axmed ayaana xasuusinaysaa mahadsanid burhaan waa maalin talaado ah taariikhdan waxay ku beegan tahay labada bisha janaayo sanadkuna waa laba kun afariyo labaatan waa maalinta labaad ee sanadka waxaana sanadkan ka harsan haddii aad laydmo saddex boqol afar maalin dacdooyinka maanta oo kale dunida ka dhacayna waxaa ka mid ah maanta oo kale sanadii labadii kun labaiyo tobankii xildhibaanadii baarlamankii xilligaasi shaqaynayay ayaa ku dhex dagaalamay xaruntii ay ku shiri jireen maanta oo kale sanadii labadii kun lix tobankii qof isku soo xiray walxaha qarxa ayaa isku qarxiyey guriga hooyooyinka maanta oo kale sanadii labadii kun toddobiyo tobankii qaraxyo ismidaamin ahaa ayaa ka dhacay albaabka xerada xalane oo ah saldhigga ugu weyn ee ciidamada midooda afrika ee soomaaliya jooga maanta oo kale sanadii kun toddoba boqol konton iyo toddobadii ingiriiska ayaa qabsaday magaalada kalakataa ee dalka hindiya maanta oo kale sanadii kun sideed boqol soddon iyo sagaalkii sawirkii ugu horreeyey ayaa laga qaaday dayaxa iyada oo kamira loo adeegsanayo maanta oo kale sanadii kun sagaal boqol koo afartankii diyaaradihii dagaalka jarmalka ayaa weerar khasaaro badan geystay ku qaaday magaalooyin ku yaala dalka ingiriiska xilligaasina waxaa socday dagaalkii labaad ee adduunka maanta oo kale sanadii kun sagaal boqol labaiyo ciidamadii dalka jabaan ayaa qabsaday caasimadda dalka filibiin ee manila ugu dambayntiina maanta oo kale sanadii kun sagaal waxaa fashilmay iskuday la doonayay in lagu dilo madaxweynihii xiligaasi ee dalka gaana kuwaame nakaruma guud ahaana waa egeyntaa xubintii maanta oo kale markaana aan dib idinkugu celiyo burhaan diiniya qeybaha ka harsan barnaamijka kulanka k n n aad bay umahadsantaha wariyeen ifraa axmed waxayna la socodsiinaysay qaar kamid a ah dhacdooyinka ugu waaweynaa ee maanta oo kale dunida ka dhacay markaana waxaan raacinayaa xubinteennii kalamaan kalamaanay waa idinla yaabay maxaad nagula yaabtay maxaa qasab ka dhigay in lahjadihii gobollada oo dhan kalamaan laga helo dalku waa federaal hadduu yahayna lahjaduhuna waa federaal maxaa kalamaan ka galay federaalkaa kalamaan ah kalamaan kulli way matashaa war kalemaanay war ma haysaane ayaantan waatii horama ducaysanaysay naw waar duco way soo dhaaftay dhulkanna waxay rabaan xoog inay ku qaataan rabbin laale rasuulaan laale owliyaan laale ambiyaan laale yareena warmaday warma islaabi axmed wuxuu yidhi awayba ahaa etobiyan wedmate anigara laa beherley hunate sudaanka waramada hargisayim hadda kahor wuxuu ku ducayey laftinagaa dhulkinagaa cirkinagaa iyo badinagaa war isu maagan isnoojiyoytama wala dhombaha nagni yelle war hana nin qumaynaqa maxaa loo dhihi waaye war war mahaysaana dhaantadii abi axmed muuse ka jawaabay wuxuu yidhi eh. arligeennan itoobiya ee amniga eh. inagoo dhalano waan ilaashanaynaa war inagu abasiini baanu isku nahay tiyarunkuweelay aryaadhahatanu heesii hadal wees la soo dhaaftay eh. muuse biixi cad kamida mida soomalilanoo u saxiixay abi axmed soomaali meel kasto joogtana intii waxgarata caray biq la dhaheen shacabka soomalilanna beriga muggaan fiirsanay qayb muusey la safneedoo itoobiya biyaha dhulkaanya laga kareeya xaad ka rabtiinay dhahaayeen qaarna waxay dhahaayeen dadaan ilaahayba bad siinaa muuse rabaa inuu baddaanya siiyo hadda wariya dhammaantii saxiixa abi axmed iyo muuse biixi eh. waxaa hore looga yidhi eh. nimaan saafaara haasiide eh. mahaysalka dhigtaan suuga niman saafaara haasiide mahaysalka dhigtaan suuga war kalamaanay haddaan bootayo soomaalidu damiir bay lahaa jirtee waxaan dhihi lahaa biyihii iyo kalluunkan aan abiibila ku taamayey inuu bililiqaystiyo hadduu boob ku raba sayla booto orama weeyo walaan beeni soconayne baadilkiyo haddaysnaan dulmiga badan ka waantoobin in kastoo hor la isugu birdhigay wayse sii barane bamba culus haddaan weyne iyo baaba iyo kaare bakoorada in layskaga celshaa waa bannaan tahay warbislo waa runtaaye waddan bilcil oo aadmigu u bogay oo badaha laba isbalayso xoolo badanna leh baylah maahoo lama bigi karo war booto bushimoolka sheeganka gudubtay birtalli ka asar ellankii badaaniyo inay berigaanu beeku weydiiye furan waliba langanay qarankani be ma aha dhulkayguna boob ma galo badayduna badayduna ii ma aha aryaadhaha samigay cabdullana wuxuu yidhi how laguma ballamin bilaash bad lagu bixi maayo been laguma ballamin bilaash bad lagu bixi maayo been war cabdulla waxaa kaloo la yidhi baaqashada adhiis laga maqliyo baa ka soo yeehay mar kale haddii loo fasiro beenta odayaasha bilow fiican weeyiyo go'aan baahi loo qabaye bahbah iyo haddaan kala ahayn beele iyo reero boggaa laga midoobo dadkii waa baraarugay ha yeeshee barwaaqada jirtoon ugu boqoolayno iyo baabka loo aadayaan ii bislayn weliye barqa kulul itoobiya markuu booqasho u aaday bahdilkiio siday ula dhaqmeen biixii lala yaab urbislo waxaa kaloo la yidhi dunida baaqaan u diray haddaanay jawaab ka bixin bilaaw ha dhiigaliyo baba iyo waa colaad war waxaad ka tagtay haddii lagu yidhi badrool badan baa halkaa ku jira biyahaaniga aniga iska leh war adiguna waxaad ka tagtay badayduna badayduna ma ahan war beenbeentaas waxba ku heli mayse madaxweyne xasan sheekh maanta baarlamaanka soomaaliya uu la hadlay wuxuuna ka sheekeeyey taariikhda etoobiya iyo dhaqankeeda wuxuuna yidhi eritariyo hadda kahor heshiis la gashay taariikhdooda waa la ogyahay heshiiskaas dhibka ay ka mareen iyo wixii ka raacay iyo xorriyaddooda dhibka ay ka mareen somalilan mar uu taariikhdeeda ka sheekeeyeyna wuxuu yidhi waagii gumaystaha ingiriisku uu haystay odayaashii xilligaas waxay ingiriiska kula heshiiyeen inaysan gabadh ajnebihu ku dhali karin ciidda somalilan taasina ingiriiska waxay ku kalliftay gabadhii uur yeelataa inay ku soo dhasho dalkooda sababtoo ah odayaashii xilligaa waxay diidayeen in dhulkooda ilmaha gumaystuhu ku dhashaan oy xuquuq ku yeeshaan haddii heshiiskaasna maqaaraa lagu qorayo wax qarsoon maahan ee muuse xawmaha sugu akhri waaya xowlo indhacadayna warwarka iyo dhexgelina madaxweynuhu isagoo khudbadiisa sii wada wuxuu yidhi odayaashii somalilan ee xilligaas hadday maanta maqli lahaayeen heshiiska dhex maray muuse iyo abiy axmed qarraxan bay u dhima lahaayeenoo wadnaha istaagi lahaayo maba noolaadeen laakiin weli haddana dad damiirkoodu nool yahay ku sugan somalilan wuxuuna intaa madaxweynuhu sii raaciyey etoobiya somalilan aqoonsi ma sii karto umana hayso wax ay u tari kartoon dhibaato ahayna ma jirto innagaa walaalo ah oo dad iyo dalba naga dhexeeya wixiina dhex maray oon kala tabanaynana waa ka heshiin karnaa laakiin taa ka dhulkeenna ka mid ah qof inuu bixiyo awood u lihi ma jiro sidoo kalena qof inuu qaato awood u lihi ma jiro sababtoo ah dhulka innaga kaliyuhu ma lihiina waxaa leh jiilalka dambe ee dhala doonay soo socda wixii dhiiglow kaca ma yidhiihe war xaaladdu waxay maraysaa adoon door raacin weli intuu ku dumay habeen mujadidu shakaaga iman oo aan garanay Eh. badweyn dabaal badweyn dalaq lama yidhaahdii war waxaa kaloo layidhi waaqlow marka doontu degayso dadka saaran dusheeda naxdin weysla dersaani aryaadhaha idinkoon isdaali eh. waxaa doontaan wedi kara eh. nin la doortayoo mudan war cabdulla abi axmed warkaas kaa yeeli maaye waxay ka maraysaa badweyn bay doonidu ila sii durkaysaa halka malabla ilaahay ugu daadshay waa baddaadee warbislow muusabixii waxay ka maraysaa bad baan galay callaylehee bad baan galay iyo ceel gumbaacoon bartanka u fadhiiste war muusebiixi ihtiraafaan u qaylinayee haddaan galay qaaba qowseen yeeray badda mawjadale nin bilaa daray yeree biyaha baabah baan ka dhigay inuu baadan yahay baxar ku jiro waa midaanu bixin war kalamaanay war ma haysaanayne golihii wasiirada maanta go'aan baa ka soo baxay ma gurma degdega bay yidhaahdeen doorashada buntland dib aa loo dhigay miyay dhaheen war dastuurka ha la dhammaystiro miyay dhaheen yaaya furuntaan gelaynaa qaar yiraa ma laga waayo waalmayana ixtiraafeen war weligii warka waa dhexaradhin sidaa waalan tihiine xukuumadda farxaan maxamed jimcaale oo akhriyay go'aanka golaha wasiirada ka soo baxay wuxuu yidhi golaha wasiiradu markay arkeen qodobka dastuurka golaha wasiiradu markay arkeen xeerarka caalamiga golaha wasiiradu markay arkeen sharciga qaramada midoobey golaha xukuumaddu markay arkeen jaatarka midowga afrika golaha xukuumaddu markay arkeen ka jaamacadda carabta golaha xukuumaddu markay arkeen xeerka eged ku dhisan tahay golaha xukuumaddu markay arkeen sharciga ururka islaamka golaha wasiiradu waxay garawsadeen in etoobiya ku soo xadgudubtay jiritaanka soomaaliya iyo madax bannaanideedaba xeerarkaasoo dhammana waxay qabaan midnimada soomaaliya jiritaankeeda inaanay cidi taaban karin etoobiyana safiirka noo sheegaa deg deg uga yimaadaa hayehe hadduu diido miis iska joogo ka warranhe war cabdilla warkaaga dhexgalan ra-isul wasaare hadlayna wuxuu yidhi taaka dhulka soomaaliya ka ma jirto cid bixin kartaa madaxweynenu sidaas leeg taaka lama bixin karuu yidhi mucaaradkana nin kastoo hadlay wuuu yidhi taakal lama bixin karo xataa afhayeenka shabaaba hadlay wuuu yidhi taakal lama bixin karo marka bo waxaan la yaabanahay hadda dhulka ayaa taakeeyey war bashiiroo adi waran hayle tirada abirka taakika bilaawdaas waaniga walaweynay been baa isku sheegteene ma madaxweynaha qaranka muuse biixi xiljiid ayaa taaka dhula bixin waayey wixiinu ila waa faragelini warbow hadda sayla fara kuma jidha ma ka dhabayseen war bashiiroo buntland doorashadii ay ku mashquulsan tahay ilaa hadda taaka lama dhiibi kara inta tiri ka mid maaha waaniyaan ahayn waa joogaa maxaa etoobiya ugu diidaysaan war waaqlow bilaashaan jirjirka hajiyaasa maa shalay gelinkii dambuulayka dambooye ilaa hatulikarooga badda sayda jiinja miroogsida qorto xid ya meelkinyaale ya taabaata war intaa doorashada puntland iyo ciyaaraha maamul goboleedyada aad ku mashquulsanaadeen ayaa muuse iyo abi axmed kala saxiixdeen war farxaanoo anigu inta kalele ma yaabaniye waxaan la yaabanahay nabadiyo nolol inay muuse biixi eedayso sababtoo ah lix dekadood bay siiyeen muusena hal dekad buu bixiyey war muuse biixi bilaash baa loo handadayahay oromada hargeysa joogtaa ku filan haddii xaalku xumaado marka inuu iska sasabaxaqu leeyaharyaadhaha orommadu intay hargeysa qabsahaysa muxuu sidii sacuudiga warqada ugu samey waaye wasiirka arrimaha gudaha somalilan mujaahid maxamed kaahin oo difaacaya mujaahid muuse biixi wuxuu yidhi dowladda soomaaliya waxay ka baxday heshiiskii aan jabuuti ku kala saxeexannay sababtoo ah qodobadiisa waxaa ka mid ahaa erayada xanafta leh oo labada dad sii kala fogaynaya inaan la isticmaalin haddana dhammaantood afkay furteen oo kale maysan harin wartaakada miyaanala leediin haddaanu doonno tallaabaan bixinaynaaaryaadhaha idinkoo waxba isdaalin waxaa la yidhi nin iibsahaya arligo ninkaaran maa laha aamiina nin iibsahaya arligo ebera maa laha aamiina now waan cabdulla waxaan lagu fududaan maanu iibina waanu karaynay urbow damaca etoobiya waa qaybiga xukuna waxaan maqli jiray ninkii kala saad laho ninkii kala sooc wado ninkii si xunu fakaro caday taladii ku seegto sidaad moodaysay maahe war hooy soomaaliya soomaalibaale war heystaas madaxweynaha baarlamaanka ka hor qaaday aryaa calaa kulli xaal soomaali ishuri maysa waxaan leehay dhulkaagu waa lama huraane ku dhaqo ku dhiso ku dhimo dhulkaagu waa lama huraane war cabdullana waxaan maqli jiray qofkay dhalashadiisu soomaali dhaba runa oy dhiigle tahayo yaa dhisayo yaaduga dhuuman dalkaaga yaa dhur sugaayo yaa xiga dhaxalkiisa war madansismaabadhal inaan weli dheegi jiray sabansabankii inta haanta qabadaa qaarka sara badnaan yahay taa kana qabyada tahay kay qaloola tahayo wayno qori afkii war wallo weynay dagaal baa hurinaysaane eh. arrinkaa ka hadlaysaanna wax shaqaa kuma lihi maydine somalilanna waa qaran madax bannaanoo iskii u taagane maydin maqal haddaa dhagaleedihiin dowladda somalilan maxaa lagu diidan yahay dadkeedu hadduu tashaday maxaa loo daba socdaa arya waaqlow adigoon xabad isxiijin waxaa ka hor la yidhi soomaaliya soomaali baale waxaad dhegeysateen xubinteeni kalamaan oo dabcan barnaamijkeena kulanka keenin ayay u dambeysay waan mahadnaqayaa saaxiibada gala qayb qaatay barnaamijka hatabeen diyaarin iyo sidoo kale dadkana dhegeysanayaba waxaan kaga tegayaa mid ka mid ah heesaha uu ku luuqeeya fanaanka shariif cabdalla oo galeed la yirahda nabadgelyo wadnahayga gaydo naftaan ku gooydo goohaydo miyaadu garaabey gacaala haweynaa sidaanii galayo oyaai gargaaro gargaaro gacantayda saare ahia, ahia. gacala haweynaa sidaanii galayo oyaa ii gargaaro gargaaro gacantayda saarey ajalkeedu gaarin abalkaanu galayay miyay gudi karaydaa nafsunbayga gadanoo ahi umarunbow galayaa gacaala haweyna sidaanii galayo oye ay gargaaro gargaaro gacantayda saare ah. ah. gacala haweynaa sidaanii galayo oyaay gargaaro gargaaro gacantayda saare adiga galayrow haaddow garadroon samaada galayo galayo sidiikii gamunkii sawirkayga gaarsii gaarsii hoy gabadhan gacloodey gacala hawayna sidaanii galayo galirkii waxau yidhi gabadhadgaloto ubax ku guraydaan sawirkaaga geeye ilmaba isla goohoydaayo oo gacaylkaaga weeye walaba isafgarato gacal walaala Bahia.